بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna koobiyo kontonaad ee kitaabka lubul usuulka waxaynu ka bilaabaynaa qiyaaska dhexdiisa iyo rukniga afraad ee cilada abirtamihiga wayajuuzu waxa bannaan cawduhaabaa bannaan cilada la soo noqoshadeeda bitakhsiisi takhsiis ay ula noqoto fil asaxi qowlka sixada badan haaliban sida haalibka ah wuxuu ku inay asalki inay asalkii burburiso looma baahnayn baynu nidhi asalka inay ciladu burburinin baynu nidhi haddaba inay asalka takhsiisiso ka waran asalkiibay takhsiisinaysaa waxba mushkilad male buu way iska banaan tahay buu ku inay asalka takhsiisiso qowlka asaxa oo waxaa ka ilaahay markuu aayadda qur'aanka ah ku yidhi ow laamastumu laamastumunnisaa'a dumar aada istaabatiin taabashadaa dumarka la istaabanayaa ma aha baynu nidhi galmada oo qura ma ahee waxaa lagu macnayn karaa imaamu shaafici siduu qaatay majaaz iyo xaqiiqaba waa lagu macnayn karaa oo haddii dumarkii gogol lagu kulmo iyo maye e haddii la istaabto intaba waa way imanaysaa midna waxa imanaya weyso midna waxa imanaya maydhi ow laamastumu nisaa dumar baad istaabateen waxaa lagu cileeyey haddaba ow laamastumu nisaadii waa la taksiisiye mulaq bay ahayd maogtahay dumarka markaad istaabanaysiin si kasta isku taabta bay ahayd waxaa lagu cileeyey uun eg waa dumar taabashadii lamsigu waa madinatu tamatuc waa raaxaysi ayaa ka dhalanaya qofku markuu taabto gabadha waxa weeye labadoodii jir ayaa taladud iyo macaansi samaynaya kol haddii taladud uu meesha imanayo iyo madinatu tamatuc uu imanayo oo shahwadii qofku ay kacayso oo qofka dareenkiisii uu isbedelayo weysadii halkaasay kugu daysay weysadii halkaa ayay kugu daysay oo waa madinatu tamatuca dartii haddaba waxaa la ogaaday waa awlaa masdumu nisaa dumarku sababta ay u jebiyeen waxa lagu cileeyey madinatu tamatuc baa lagu cileeyey haddaba ciladaasi ah, naskiibay khasistayba dumarka qaar bay naga saartay marka cilada madinatu tamatuc laga dhigo ninka hooyadii taabta miyo ku raaxaysanayaabaa la odhan ama walaashii taabta ama inantiisii yaray taabta ma halkaa mataladud baa jira mise waa laba jiroo istaabtay oo caadiya uun waa laba jiroo istaabtay oo caadiya uun wax mushkilada oo halkaasi hawshaasi ay leedahay ma jirto haddaba waxaa la ogaaday ow laamastumu nisaa dumar ad istaabatiin dumarkaasi takhsiis buu ayay ciladii samaysay dib ugu noqotay oo maxaarimtii kuma jiraan hooyadii iyo walaashii iyo habaryartii iyo inantii iyo kuma jiraan markaa oo aayaddii ow laamastumu nisaa ah ayaaba takhsiisba lagu sameeyo ciladii baa ula noqotay wayajuuzu waxa banaan cawduhaa cilada noqoshadeeda ayaa banaan calal asli asalka ay dib ugu noqoto bitakhsiisi takhasisid fil asaxi qowlka asaxa ah haaliban sida haalibka ah takhsiis bay ula noqoni oo cumuumkii ayaa wax laga saaraya oo waxbaa laga saari waad haysaa haddaba waxay culimmadu yidhaahdeen sheekheennu atakhsiis buu yidhiye maxaa inaga baxay cilladdu inay takhsiis asalka ula tagto ayaa laga yaabaa tacmiim inay ula tagto ayaa ayaa ayaa kasoo horjeeda ciladu asalka tan ma tacmiimisaa isagu asax maahe waa qadcanba asalka way tacmiimisaa oo ciladu asalka waxbay ku kordhisaa laakiin asalka wax ma ka reebtaa baynu hadda qaadanay oo haabaynu nidhi oo aayaddii ow laamastumu nisaa haddaad dumar istaabatihiin xataa hooyadii baa dee dumara oo walaashii baa dumara kolkaa ciladan lagu cileeyey ee madinatu tamatuca ayaa takhsiisisay oo kuwaa inaga saartay haddaba ciladu cumuum tacmiim ma keentaa waa qadcan iyada asax maaha waa qadcan waa laisla ogol yahay inay ciladu tacmiim keento maxaa ka mid a xadiid muslimka iyo bukhaariga ku qornaa ayaa rasuulka waxaa ka sugan sala allahu alayhi wasalam inuu yidhi laa yaxkumu axadun laa yaxkumu axadun axadna yuuna xukumin bayna tnayni laba qof dhexdood axadna yuuna laba qof gartooda gelin wahuwa khadbaan markuu cadhaysan yahy isagoo cadhaysan haddaba wahuwa khadbaan qofku markuu cadhaysan yahay inuu dadka gartooda galo waa la diiday sababtu waa maxay wahuwa khadbaan maxaa loo diiday ee loo leeyahay qof cadhaysani yuuna laba qof gartooda gelin maxaa loo leeyahay waxa weeye waa bitashwiish ilfikri cadhada ayaa fikirkii tashwiish ku furaysa kolkaa fikirkii baan tarkiis samayneyn labada qof garta say u kala leeyihiin baan la tarkiisin karaynin tashwiish baa meeshii yimid haddaba waxaa la ogaaday tashwiish maadaama qadabka loo diiday uu mushawish yahay oo fikirka uu tashwiishinayo waxaa la ogaaday mushawish kaste oo kayrulqadab ah inuu shamlinayo mushawish kaste oo kayrulqadab ah uu shamlinayaabaa lagu yidhi mushawishaaddu way fara badan yihiin adigoo gaajo darani ku hayso dee ilan gaajadan darani bay kaa ilaalinayo xukunku ha ku dhaafa uunbaad iso dhanoo dhadhamadaha kuu muuqatee waxba dadka ha kala xukumin haddaba markay gaajada darani ku hayso iyo lulada daran iyo daalka daran iyo waxyaabaha noocaas mushawish oo dhan ayaa la diidaya wax mushawish ah oo fikriga fikirkaaga mashquuliya xilliga uu ku haysto xukun iyo garxa qaadin baa lagu leeyahay saasa kolkaa ciladu tacmiim way ula noqotaa waa qadcan laakiin takhsiis may ula noqotaa waa khilaafi oo asax buu ina yidhi wayajuuzu waxa bannaan cawduhaa cilada u noqoshadeeda asalka ay ula noqoto bitakhsiisi takhsiis fi lasaxi asaxa haaliban sida haalibka ah waanlaa takuuna wa shurida waxaa la shardiyaa lililxaaqi bilcila cilada marka wax lagu haleeshiinayo allaa takuuna inayna noqonin almustanbadatu cilada ayaa loo kala saaraa mustanbado iyo mansuusa loo kala saaraa cilo mansuusa ah oo qur'aanka iyo sunnadu ay caddeeyeen eeg waa cila mansuusa oo qur'aanka iyo sunnada ayaa caddeeyey iyo maya ee ciladani cilo mansuusa amaah waa cilo mustanbado ah mustanbado oo waa lasoo soo qaatay istinbaadun baa lagu soo qaatay haddaba ciladu markay mustanbado tahay ayuu sheekhu si gaara usoo qaatay wa allaa takuuna washurida waxaa la shardiyey lililxaaqi haleeshiin bilcilati cilo wax lagu haleeshiiyo waxaa loo shardiyaa allaa takuuna inayna ahayn mustanbadatu almustambadatu ta mustambadada ee lasoo istinbaada lasoo dhashaday mucaaradatan mid la mucaaradeeyey oo maxay lagu mucaaradeeyey bimunaafin mid anfiyaya oo mawjuudin ku jira fil asli asalka cilada mustanbadada ah yaan lagu mucaaradaynin munaafi asalku uu wato shay munaafi ah oo mawjuudoo asalku ku jira hadda eeg mawjuudin filasli buu ku yidhi munaafigu hadduuna mawjuud ba ahayn waxba ma samaynayo munaafigu hadduu ku jiro faraca mushkilad male waa asalkaa lagaa rabaa munaafi asalka jooga ayaa la diidan yahay inaynu ku cilayno ama aynu sabab kaga dhiganno kaa ayaa la diidan yahay munaafi asalka jooga way kala diidan yahay haddaba bal waxaad u fiirsataa wa anlaa takuuna wa shurida waxaa la shardiyey lililxaaqi haleeshiin bilcilati cilada wax la haleeshiiyo waxa lagu haleeshiye waxaa loo shardiyey anlaa takuuna inayna ahayn almustanbadatu cilada lasoo istinbaadee lasoo dhashaday mucaaradatan mid la bushiyey bimunaafin lagu bushiyey mid anfiyaya oo mawjuudin ku jira fil asli asalka ku jira camalba uma ahaanin markuu kaasi mawjuud yahay ilaa in murajix dee la qaato mooyaane murajix in la qaato mooye masaladan maxaa lagu tusaaleeyey shaaficiyada maa xanafiyada tusaale ay keeneen baa lagu tusaaleeyey xanafiyaday qusaysaa tusaale xanafiyadaa lagu tusaaleeyey waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waxaanu cilaynaynaa bay yidhaahdeen waa nafyu wujuubi tabyiiti fii sawmi ramadaan bisha barakaysan ama ramadaanta habeenkii in la niyoodaa waajib ma aha bay yidhaahdeen habeenkii bisha barakaysan in soonka la niyoodaa waajib ma aha maxay saa talow ku maay maxay arrinkaa talow ay u daliishadeen maalintii baad iska niyoon kartaa barqinkii bay kule waxay ku leeyiin waa sawmu caynin cayn la yaqaano ramadaano oo soonkan loogu talagalay oo la soomayo wey kolkaa fayatacadaa biniya suurtagal wuu ku gudanayaa niyada qabla zawaali ka nafli sida sunnahoo kaleba sunnahaba dee waa ka barqinka lagu guto saasay yidhaahdeen imaamu shaafici baa arrinkoogii mucaaradeeyey oo wuxuu yidhi war soonka ramadaantu waa sawmu fardin buu yidhi waa faral soonkii waa soon farale buu yidhi waa sawmu fardin wuxuu u baahay ixtiyaad buu u baahan yahay buui in loo dadaalo oo habeenkii lasii niyoodo sunnuhuse wuu khilaafsan yahay sunnaha suurtagal maaha in loo sii ixtiyaado oo waajib laga dhigi maayo lagaga dhigi maayo haddaba tarjiix waa inuu dee sameeyo oo waxyaabo kale uu ku kaco wa shurida waxaa la shardiyey allaa takuuna inayna ahayn almustanbadatu tad lasoo istimbaaday mucaaradatan mid la bushiyey bimunaafi munaafi lagu bushiyey mawjuudin jira fi lasli asalka jira munaafi asalka jira yaan lagu bushiyin buu ku leeyahay murajaxaaddii baa markaa dib lagugu celinaya dee kale rajaxo wa allaa tukhaalifa waa inayna khilaafin ciladu nasan nas waa inayna khilaafin ow ijmaacan ijmaac waa inayna khilaafin waxaa kaloo la shardiyaa marka cilladda wax lagu haleeshiinayo inayna nas khilaafin ama ijmaacayna khilaafin oo waxaan horreysiinay inay naska iyo ijmaacuba qiyaaska ka horeeyaan ayaynu ognahay tanoo maxaa loogu tusaaleeyey qiyaaskii oo nas ama ijmaac khilaafay maxaa lagu tusaaleeyey xanafiyada madhabkoogaa lagu tusaaleeyey waxaa masale xanafiyadu ay ku camal falaan oo fiqiga xanafiyada ku qoran oo nas iyo ijmacba la khilaafay baa jira waxay ku tusaaleeyeen waxay xanafiyadu yidhaahdeen horta gabadhu iyada isguurin karta bay yidhahdeen aabbo iyo weli toona uma baahna iyo walaal toona uma baahna gabadhu markay doonto inay nin guursato in la cadibo maaho la yidhaah aabbahaa ula tag aabbaha ha ku meheriyo ama walaalkaa ula tag in la yidhaah ma ahee gabadhu waa ina iyadu ismeherisown waa in la ogaaduun inay caruur leedahay tidhawn hebel baa ay qabaan oo maxaa dhacay dee sawkii anigu aan ismeheriyey anaa ismeheriyey saasay odhan kartaa bay yidhahdeen xanafiyadu gabadhu weli weli la-aan bay ayaa la mehersan karaa bay leeyihin markaa iyadaa kolkaa ismeherinaysa bay yidhahdeen xanafiyadu haddaba maxay deliishadeen cillo ayay deliishadeen qiyaas bay deliishadeen qiyaaskii ay deliishadeen baa ijmaac iyo khilaaf iyo nasba isagiioo haddaba nas khilaafay waxay yidhaahdeen almar'atu gabadhu bay yidhahdeen shaafici haddaba xanafiyada maalikatun waxay iska leedahay libudcihaa cawradeeda horta gabadhu cawradeeda mayna iyadu lahayn bay yidhahdeen gabadhu cawradeeda iyadaa iskale iyadaa milkisan aabbaheedna male walaalkeedna male iyadaa cawradeeda iskale bay yidhahdeen almar'atu maalikatu libudcihaa kol hadday gabadhu cawradeedii iyadu leedahay fa yasixu waxaa asaxaya nikaaxuhaa nikaaxeegaa asaxaya bikayri idni weliyiha weligeega oon idmin ayuu nikaaxeegu asixi qiyaasan waxaan ka qiyaasanay calaa bayci silcatiha alaabteeda se uma iibin karto hadday dukaan yar leedahay dukaanka qofkay ka iibinaysa maabeedbay ka idan qaadata iyo walaalkeed maya iyaduunbaa iibisa waxeega dee waxa weeye cawradeedana iyadaas siday doonto ugu talageliyo ninkay doonto ayay odhanaysaa aynu isguursanno oo aan ismeersanno aabbo iyo awowtoona halkaa shuqul iyo walaaltoona ma soo faragelin karaan bay yidhahdeen waradeer anagu waxaanu uga qiyaasanay alaabteedii dukaankeegii baanu uga qiyaasanay bay yidhahdeen gabadhu hay ismeherise weli la-aan halkaa markay la mareen waxaa la ogaaday qiyaaskaasi inuu nas khilaafay naska uu khilaafayna waa xadiidu abi daa-uud oo nebigu wuxuu yidhi ayuma امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها baailun ayuma امرأة gabadh alla gabadha nakaxad nafsaha nafteeda guurisa bigayri idni waliyiha weligeega oon idmin weligeegu kiiuna idmin gabadha nafteeda guurisa fa nikaaxuhaa nikaaxaa ay la timid baailun waa waxba kama jiraan buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam qiyaaskii xanafiyadu ay fiqhigaa ay ku ay ku dulbineeyeen muxuu khilaafay markaa nas buu khilaafay miyaa la qiimaynayaa lama qiimaynayo wa anlaa tukhaalifa waa inayna khilaafin ciladu nasan nas waa inayna khilaafin ow ijmaacan ama ijmaac waa inayna khilaafin xataa ijmaac lama khilaafi karo khilaafka ijmaacana waxaa la leeyahay waxay yidhaahdeen salaada musaafirka saw ninka hadduu musaafir yahay maynaan odhanin salaada wuu gaabini ama wuu jamcini saw lama odhan jirin jamac iyo gaabisow lagama hadli qofka musaafirka ah waxay yidhaahdeen hadaba salaada musaafirka aynu uga qiyaasana soonka musaafirku markuu musaafirka yahay soonka miyuu muu gaabin jiray ma lix saacadood soon baa la jiray mise iska badaa baa la odhanayay iska badaa baa la odhan jiray maba waajibine kolkaa safarkaa kugu culuse maanta soonka iska badaayo fa min ayaamin okhar maalmo kale uun soo soon hadaba salaada lafteeda iska daa maynu nidhaahna bay yidhahdeen musaafirka kol hadii soonkiiba iska daa la musaafirow maynu uga qiyaasanno muse afirkaa soonka iska daa la yidhi salaadiisii oo nidhaana salaadiina iska daayo mar kale uun aayar soo salaad ijmaac bay qiyaaskaasi ayuu khilaafay oo in salaada adanimo lagu tukado oo waktigeegii la tukado ama laba ragcadood ha laga dhigo ama ha la dhammaystiro ama ha laysku geeyo wakti ha loo wada raree waa mas'ala ijmaac uu ku guntamay kolkaa lama dhegaysanayo wa allaa tukhaalifa waa inayna khilaafin nasa nas waa inayna khilaafin ow ijmaacan ama ijmaac waa inayna khilaafin walaa tatadamana waa inayna koobsanin almustanbadatu cilada mustanbadada een mansuusada ahayn cilada la cadeeyey aayadda ku qoran ama xadiidka ku qoran ama xukunka ku dhex jirta taa ma aha waa mustanbadadu waa inayna damnisanin ziyaadatan ziyaado waa inayna damnisanin calayhi naska ama ijmaaca ay la dheer tahay ciladu hadday mustanbado tahay maaha hadda cilada mansuusada ah naskiiyayna wax la dheeraanin ama ijmaaciyayna wax la dheeraanin munaafiyatan iyadoo welibana anfiyaysa muqtadaahu wixii uu keenayeyna way anfiyaysaa oo ziyaado munaafiya inay la dheeraato ayaa la diidayaa buu ku yidhi taasina mid la ogol yahay ma aha naskii ayaa ku tusiyey wasfigani inuu cillo yahay istimbaadkiina wuxuu kordhiyey qeyd ayuu ku daray munaafi naska u ah lagu camal fali maayo ciladaa mustanbadada ah sababta aan loogu camal falayninna waxa weeyaan qeydka ayaa ka horeynaya oo laga horreey naska ayaa ka horeynaya oo laga horreysiinaya walaa tatadaman ayayna koobsanin almustanbadatu cilada mustanbadada ee lasoo istimbaadayaa ziyaadatan dheeraad calayhi naska ay la dheer ama ijmaaca munaafiyatan iyadoo anfiyeysa muqtadaahu wixii nasku uu keenayeyba iyadoo anfiyeysa kaana lama ogola وأن تتعين وشرد وحل شرطيا للإلحاق هليشين بالعلة علة وحلقوا هليشيو أن تتعين إني عينودو مركا علة وحلقوا هليشين أيو وحا إيادنا شروطها كتر سنبوكو يري إني عينودو قولك أصحاء ciladan haddaba wax lagu haleeshin mubhamayayna noqoni cilla mubhama lama ogolo buu ku leeyahay cillo mubhama inaad tidhaahdo shaygani waa shaygaasoo kale wuxuuna kaasoo kale u yahay ama amarkaa ama amarkaa ama amarkaa oo cillado dhowra inaad tiriso ama taa ama taa inaad tidhahdaan la ogolay waanta tacayana cilladdu waa inay tahay cillad mucayana oo la garanayo taas ayuu ayaa taa loo haleeshiinaya waa in la yidhi mubhamo waa inayna noqonin laa anlaa takuuna wasfan muqadaran walaa an yashmala daliiluhaa xukma alfarci licumuumihi aw khusuusihi wala alqaطcu fi lmustanbadati bixukmi اlasli wala alqaطcu biwujuudiha fi lfarci ولا انتفاء مخالفتها مذهب السحابي ولا انتفاء المعارض لها في الأصح waxyaabihii cilada la shardiyayay buu inooga soo sheekeynayay saw maaha waxyaabo khilaafiyo asaxa uu sheekhu ku yidhi lama shardiyo ayuu halkan keenaya lama shardiyo wax uu leeyahay waa halkan keenaya lama shardiyo ayuu doonaya inuu ku yidhaah laakiin uu asaxa ayaan la shardiyeyn buu yidhiyo sheekha ayaa asax ka dhigay e waa masa masaladan koobaad oo jamcu jawaamicu cagsiga uu qaatay ayuu sheekhanina cagsigan kale qaadanaya waad aragta wuxuu ku yidhi laa anlaa takuuna laa yushtaradu lama shardiyo lililxaaqi bilcilla marka cilladda wax lagu haleeshiinayo anlaa takuuna inayna ahayn wasfan wasfi muqadaran muqadara i waa fi lasaxi wuxuu ku leeyahay ciladii lama shardiyo wasfi muqadara inayna ahayn ee wasfi muqadara way noqon kartaa wasfi muqadar oo la qadarayo ayay noqon kartaa wasfi daahir ah inay noqotaa shardi maaha wasfi muqadarana way noqon kartaa wasfi muqadara yayna noqonin lama odhan buu ku yidhi wasfi muqadara muqadarku waxa weye wasfi ictibaariya oo la qiimaynaya halkan inuu wasfigaasi ku jiro xadadku saw ictibaari maaha markaad imika waysadu kaa jabto xubnahaaga saw mayd laguma leh maxaad ka maydhaysa ka dul muuqda xubnahagan xag waxba xadad waxa la yidhaha baa ku qumayo ictibaariyo la qiimaynayo la cibraynayo la qadarayo inuu halkan wax saaran yahay ayaa la maydhaya haddaba wuxuu ku leeyahy milkiga oo kale ayaa laga hadlaya nin baa ayaa mobeelku siiyey mobeelkaygan hoobaan ku idho mobeelkii baad qaadatay mar alla markaad mobeelkii qaadatay eed mobeelkii sidii sidaa u qaadatay unbaa tii waan formaad garaynaya waan dhilid garaynaya wixii ku jiray oo dhan ba war waa sidee maxaad u dhilid garaynaysaa baa lagu yidhi waxaad ku cilaynay anaa leh milki meedan adu lahayn <laughs> haddaba milkigaasi milkigu ma wax muuqda mise waa wax ictibaariya waa wa shay ictibaariya weeye kolkaa waa inayna haddaba wasfi muqadara inuuna noqonin lama shardiyo buu ku yidhi lama shardiyo waa lagaa aamusaya dee ciladaad keentay hadday sax tahay mobilka markaad formaadgaraysid waa formaadgaranay markaad tidhaa lima marka lagu hadaad tidha anaa le dee qofku muxuu ku odhan maadan ka garjoogin ya haddii mid nin kale leeyahay uu qaato ka waran u yidhah waa formaad garanaya laakin waa dhidid garanaya waxa ku jiro o dhan ba taasi waa fuduuli sow maaha anaa le ma odhan karo maxaad u dhidid garanaysa waaad ka gar joogtaa markaa laakiin waa laa yushtaradu lama shardiyo anlaa takuuna inayna ciladu noqonin wasfan wasfi muqadaran muqadara wasfi muqadara inayna noqonin tacliil jawaazi tasaruf ilan formaad garayntu waa tasarufkay ka mid tahaye tasarufka banaanidiisa ayaad cilaysay maxaad ku cilaysay bilmilki milki baad ku cilaysay milkiyow maxaa tahay alladii huwa macnan muqadar sharci waa macno la qadaray sharci ahaan fii maxalli tasaruf shaygan aad ku tasarufaysa ayaa lagu dul qadaray wax milki la yidhahdo ood adigu leedahay ayaa kuugu jira waa la qadaraya asalkii jamculjawaamica ahaa cagsiga ayuu rajaxay isagoo raacaya imaamuraazi ama fakhrudiinuraazi isagoo raacaya walaa an yashmalo inuu shamliyana lama shardiyo daliiluhaa daliilkeegu inuu shamliyo xukmal farci faraca xukunkiisa inuu shamliyo licumuumihi cumuumnimadiisa uu ku shamliyo ow khusuusihi ama khusuusnimadiisa uu ku shamliyo kaana lama shardiyo in haddaba asalka daliilkiisa uu cumuumnimo uu faraca ku shamliyo ama uu khusuusnimo ku shamliyo kaana lama lama shardiyo cumuumnimadu waxa weeye aacaamu biacaami milan bimilin sowma ahayn dacaam dacaam lagu iibinayaa waa inay isla egaadaan sowma ahayn muxuu inagu inoo ina tusay ducmigu inuu cillo yahay haddaba uma baahnin markaan ducmiga qaadanno een sugayno tufaaxu inuu ribowi yahay inaynu tufaaxa uga qiyaasano bur uma uma baahna waayo tufaaxa ribowinimadiisa xadiidka ayaa ina tusiyey oo cumuumkiisa inagu tusiyey cumuumkiisa waxba qiyaaskii looma baahna markaa saasuu ku leeyahy khusuuskiisuna waa adigoo yidhaahda xadiid baa jiray walow ragga qaarkood ay yidhaahdeen xadiidkaasi ma asaxinba waxay waay waxaa la wariyey waa daara qudniga e man qaaa ow racafa falyatawada man qaaa qofka ma taga ow racafa ama gorora falyatawada ha weysaysto halkii shaaficiyadu ay ka lahaayeen alkhaarij min axadi sabiileyn labada jidee hoose wixii ka soo baxa ayaa weysada buriya ayay iyagu qaateen man qaaa ow rafaca falyatawada racafa falyatawada haddaad ma tagto oo afka ay wax kaa soo baxaan waad weysaysanoo weysadiibay kaa matag weysadiibu kaa jebiyey haddaad gororto oo goror uu kaa yimaado isna weysadiibuu kaa jebiyey muxuu kaaga jebiyey waxay ku leeyihin wuxuu kutusayaa ciliyat alkhaarij annajis shay nijaas ah oo soo baxay cilonimadiisa ayuu kutusayaa oo cillo u yahay xagga weyse burinta haddaba xalafiga agtiisa mataga iyo iyo gororka in looga qiyaasto khaarij min sabiilayn looma baahna kaadi iyo saxaro in looga qiyaasta looma baahna waayo dee xadiidkanaaba khusuuskiisa kugu tusiye matagi iyo gororkiiy man qaaa aw racafa falyatawada khusuuskiisiibuu kugu tusiyey buu kuleeyay waa xanafigii walaa an yashmala inuu shamliyo lama shardiyo walaa yushtaradu an yashmala inuu shamliyo lama shardiyo daliiluhaa cilada daliilkeegu xukma alfarci faraca xukunkiisa licumuumihi cumuumkiisa uu ku shamliyo ow khusuusihi ama khusuuskiisa uu ku shamliyo walalqac waa fil asaxi baa halkaa u qadaran walalqacu go-aamina yaqiinsina lama shardiyo fii suurati alcilati ciladii suuraddeeda almustanbadati mustanbadada ahayd ee lala soo baxayey bixukmi اlasli xukunkii asalka wala alqadcu in la go-aamiyo bixukmi اlasli wuxuu ku yidhi cilladdu markay mustanbado tahay asalka xukunkiisu inuu yaqiini yahay oo daliilkiisu daliil qadciya uu yahay oo qur'aan iyo sunno mutawaatira ama ijmaac qadci ah saddexdaa lama shardiyo buu ku yidhi asaxa eeg cillada ah cilladdu markay tahay cillo mustanbado ah, asalka xukunkiisa inay aayadi sheegtay ama xadiis mutawatirhi sheegay ama ijmaac u sheegay aduu daliil qadciya inuu asalku ku taagan yahay lama shardiyo xataa axaadiistii axaadi ahayd baa lagu taagi karayaa buu kuleeyahay walaalqadcu walaa yushtaradu lama shardiyo alqadcu go yaqiinsi lama shardiyo fi lmustanbadati cilada mustanbadada ah mansuusadii maaha ciladii aayaddu ay sheegtay ta aayaddu sheegtay maxaa la yidhaha mansuuso ama xadiisku tuu sheegay mansuusa la yidhaha cilada cad cilada aan cadaynee meesha un laga fahmayana mustanbada la yidhaahdaa wala walaa yushtaradu lama shardiyo alqadcu go-aan yaqiinsi lama shardiyo fi lmustanbadati cilada mustanbadadee lasoo istimbaaday bixukmi lasli la qadciyo xukunka asalka in la yaqiinsado oo dee daliil qadci ah in lagu sugo taasi shardi ma aha daliil waana fi lasax buu ku yidhi sheekhu waa fi lasax walalqadcu qadcinna lama shardiyo biwujuudihaa cilada jirideeda la qadcinayo fi lfarci faraca xataa ciladu inay faraca ku dhex jirto in la qadciyo taasina shardi maaha buu ku yidhi biwujuudihaa fi lfarci oo ciladan faraca ah yaqiin in cilada cilada in faraca yaqiin looga helo ilan cilada faracana waa inay ku jirto inu odhan jirnay asalkana waa inay ciladu ku jirto iskaar markay too nebiidkana laga hela khamradana laga helo haddaba ciladani markay tahay mustanbado inay faraca yaqiin ku tahay yaqiin looga haya shardi ma aha madinada inagu filan dhannigaa inagu filan faraca inay ku jirto oo dani ahaan ay ugu jirto in la qadciya ma aha qasab shardi ma aha haddii la qadciyo way kasii fiican tahay walantifaau mukhaalafatihaa mukhaalafadeeda la-aanteedana lama shardiyo cilada mustanbadadiihi madhabe saxaabiyi saxaabi madhabkii ay khilaafto ciladu markay mustanbado tahay saxaabiga madhabkiisa yayna khilaafin lama shardiyo oo yayna khilaafin lagu odhan maayo cilada mustanbadadiihi saxaabiga madhabkiisa way khilaafi kartaa waayo saxaabiga madhabkiisa dee lama deliishanaynin madhabu saxaabi falaysa bixujatin baynu odhan jirnay xujo ma ahayn baynu odhan jirnay madhabu saxaabi waynagii soo qaadanay sunnada markaan maraynay saxaabiga madhabkiisa iyo qowl iyo iyo iyo xadiidkiisu hadday iskhilaafaan ma ma ma madhabkiisa aynu raacaynay mise xadiidkiisa xadiidkiisa aynu raacaynay sidaynu sunnada kusoo dhiganay ibnu cabaas baaban arkaynay de gabadhii gaalowday markuu ka warramayey waynagii xadiid ku wariyey qaadanay madhabkiisii aan qaadanin walantifaau mukhaalafatihaa khilaafkeega anfoonkeegana lama shardiyo madhaba saxaabiyi saxaabi madhabkii ay khilaafto walantifaau lmucaaridi mucaaridka anfoonkiisa lama shardiyo lahaa iyada mucaaridaya fil asaxi qowlka asaxa ah walantifaau lmucaaridi mucaarid asalka ku jira oo iyada mucaaradaynaya inuuna jirin lama shardiyo waa fil asaxi oo talow maxaa sababay wuxuu ku leeyahay waxa binaan calaa jawaazi tacadud alcilal cilalku inay bataan baa iska banaan oo ciladan haddii asalkii laga helo wax mucaaradaynaya xukunkii lama anfinayo oo cilad kaleba inay jirtaa dhici karta waxaynu soo qaadanay ra'yigii jumhuurta cashirka halkaan ka bilownay ma xasuusatiin cashirka dambe maynaan soo qaadan inay xukun qura cilal badani ay ku soo aroori karaan hadda naqdul wudugii aynu lahayn mar gabadh buu taabtay mar xagga horay wax ka soo baxeen mar xagga dambe cilal qura haddaba wuxuu ku yidhi walantifaacu lmucaaridi mid mucaaridaynaya oo mucaaridaynaya anfoonkeega lama shardiyo lahaa cilada oo filasli filasaxi qowlka asaxa oo asalka ku jira mucaaridkani waa maxay talow almucaarid waxaa jira culimo waxaa jira mas'aladan aynu hayno mucaarid iyo hadda mucaaridkaa munaafi baa loo jeedaybe mucaarid iyo mustadilba in badan aynu arki doonaa mucaarid iyo mustadil in badan baynu arki doonaa walmucaaridu mucaaridku hunaa halkeennin wasfun waa wasfi iyo tilmaan saalixun usuubada suubada lilciliyati cilinimo inuu noqdo asalka haddii laga helo mid mucaarido cilladii hore mucaaradin waa cillo kale dee oo tan kale ka soo horjeeda walmucaaridu mucaaridku hunaa halkeennan wasfun waa wasfi saalixun u suubada lilciliyati ciliyanimo inuu cillo noqdo ayuu u suubadaa ka salaaxiyati lmucaaradi kan la mucaaradeeyey siduu isba ugu suubado mucaaradka maad garanaysin kan la mucaaradeeyey waa ciladii aynu wadanay marka hore walantifaa'ulmucaaridi cilada looma shardiyo mucaarid inuuna jirin so maynaan odhanin oo kolkaa mucaaridkaasi yuu mucaaradaynayu ka hor imanayey cilada saw maaha cilada lafteedana mucaarad baa leh rada la kordhigaa mucaaridkani yaa is mafcuul u ah oo mucaaradaynaya yuu ka hortegaya ya cilada dee ciladu waa mucaarad oo ra'daa la fadxin ciladan hadda wax mucaaradaynaysa asalka ku jirana ra'daa la kasrin oo ismi faacil baad ka dhigi mucaarid waa ciladan dambe asalka leenahay lama shardiyo in laga waayo mucaaradkuna waa tii horeen wadanay walmucaaridu mucaaridku hunaa halkeenin wasfun wasfi weeyi wasfiga oo saalixun usoo bada lilciliyati ciliyanimo usoo bada ka salaaxiyati lmucaaradi kii la bushiyey ciladii la bushiyey sida iyaduba ugu suubatay wa mufdin wuxuuna gaadhsiinayaa waa mucaaridkani lilikhtilaafi iskhilaaf fi lfarci faraca laysku khilaafo farcii unbaa laysku khilaafi asalka layskuma khilaafayo faraca unbaa laysku khilaafi ka ducmi maca alkayli oo fi lburi fi tufaaxi in laysku khilaaf unbuu keenaya eeg hadda waxaynu nidhi burka raashinkan burka aynu nidhaa inuu ribowi yahay waa masale laysla ogol yahay waa ribowi oo haddaad bur bur ku iibinayso maxaa lagama maarmaana maxaa la shardiyaa markaad bur bur ku iibinayso haddii bur bur aan ku iibinayno waxaa shardi ah oo loo baahan yahay ama la shardiyaa bur bur lagu iibinayo hadda u fiirso inay isla egaadaan yadan biyadiina ay noqdaan oo meesha lagu kala gudoomo inay isla egaadaan m adu waa ribowi cilladda waa maxay burka ribowiga ka dhigtay burku waa asalkii asalkaasuu ninba cilad wataa shaaficigu wuxuu yihi burku wuxuu ribowi u noqday ducli waa dhadhanka dhadhan buu leeyay dhadhankaasu u noqday xanafiyada oo kalena waxay yidhaahdeen ama madaahibka kale qaarkoodna waxay yidhahdeen may e burku wuxuu u noqday bay yidhahdeen ribowi waa keylka miisida horta ma aysa asalkii in laga helay laba cillo inay culimadii laba cilo ku kala tegeen laba cilay ku kala tegeen qolo maxay yidhaahdeen qolo waxay yidhaahdeen waa ducmiga oo dhadhanka ah qolona waxay yidhahdeen waa miiska oo kaylka ah labada cilaba waa laga wada helayaa burka kii la qaadaaba wuu ku jiraa oo haddii iminka burka la dhadhamiyo dee dhadhan buu leeyahay haddii la miisana wuu miismayaa mayla socotiin hadda waxaynu daliishanay inagoo sidaa qabna tufaaxii labadii cilo tufaaxibay ayuu ayuu khilaafi maraya asalka la khilaafayo oo labada cilo asalka iskuma khilaafayaan farcun bay isku khilaafayaan waayo haddaynu nidhaahno dhadhan ka dhadh burku inuu ribowi yahay waa la ogyahay haddaad dhadhan tidhaa haddaad kayl tidhaaba waayo labadiiba wada leeyahay dee ka kaylkalihi kaylkii uu ka helayaa burka miiskii uu ka helayaa ka dhadhan kalina dhadhankii uu ka helayaa burka kii aad tidhaahdaba waa ribowi markaa laakiin tufaaxa markaan leenahay waa ribowi haddaynu ducmada qaadanno ribowi buu noqoni laakiin haddaba ka qabay waa kaylka tufaaxa maa la miisaa lama miiso kaasuu khilaafi gelaya walmucaaridu mucaaridku hunaa halkeennan wasfun waa wasfi saalixun u suubada mucaarid markaynu leenahay wasfun waa wasfi saalixun u suubada wasfigaasi baa lagu yidhi lilciliyati ciliyo ayuu u suubadaa ka kala mucaaradaynayaaba sida ugu soo badan mucaaridku hadda waa kaylka mucaaradkuna waa ducmiga labadaba way usoo badaan cilanimo wa mufdin wuxuuna keenayaa mucaaridku oo kaylka yihi lilikhtilaafi iskhilaaf ayuu keenayaa fi lfarci faraca laysku khilaafo oo tufaaxa adee farci waa tufaaxa laakiin asalka in laysku khilaafo ma keenayo filfarci wuxuu yidhi asalku inaga saaraya asalka waa laysku waafaqsanaanaya ka ducmi waa dhadhankii oo macalkayli miisida maceega ah filburi burka dhexdiisa fi tufaaxi tufaaxa dhexdiisa in laisku khilaaf u keenaya haddaba tufaaxaa laisku keenayaayo haddaad tidhaahdo burka ribownimadiisu waa ducmiga tufaaxiina ribowi buu la noqoni haddaad tidhaahdo may burka ribanimadiisa sababta keensatay waa kaylka tufaaxa lama miiso ribowi noqon maayo liinmacaantii iyo xabxabkii iyo khudradii o dhan halkaasaad uga qiyaasanaysaa markaa haddii xabxab xabxab ku iibi lagu yidhaah ama liinmacaan liinmacaan ku iibi lagu yidhaah waxaad odhanaysaa un cinda shaaficiya maadaama ducmi ahaa dee ducmigii meesha waa laga helayaay ha isla egaadaan unbaad odhanaysaa haddaad tidhahda may waa kaylka lagu yidhaha ama waa quudka lagu yidhaahna dee wixii quud gala ee kaydaysi gala ama wixii kayl gala ee la miiso unbaad halkaa uga qiyaasanaysaa walasaxu asaxu waxa weeyi laa yalzamu walasaxu asaxu laa yalzamu ma laazimayo almuctarida muctaridka laazim kuma aha nafyu wasfihi wasfigiisa inuu anfiyo can faraca uu ka anfiyo eegada halka hore mucaarid baynu haynay halkana maxaynu haynaa muctarid waxaa jiraa mustadilka muctarid baa kasoo hor jeeda mucaarid kama soo horjeedo muctarid baa kasoo horjeeda muctarid eeg waa munaadaro oo qiyaaska marka lagu jiro raggu adilada way ka doodaan oo xukunkani muxuu sidaa u noqday munaadaro iyo dood baa soo gelaysa soo maaha nin mustadil baa la yidhaha ninna muctarid baa la yidhahdaa markaa mustadilku waa kolba ka xukunka asalka awata ka horeeya mustadil ah muctaridkuna waa ka xukunka adukaynaya baabi'inaya waxba jiraan ka dhigaya muctarid baa la yidhaahdaa waxa dhici kara mararka qaar muctaridku inuu ka daliil roonaado mustadilkii oo mustadilku wuxuu daliishanayay oo dhanba uu baabi'iyo daaqada ka saaro markaasuu muctaridkii odhanaya anaa mustadil noqonayo haddaba xukunkan daliil u samaynaya ay dhegeyso markaasuu kani mustadil noqon kii marka hore mustadilka ana muxuu isku bedelaya muctarid buu haddana isku bedeli walaa walasaxu asaxu waxa weeye laa yalzamu kuma laazimayo almuctarida ninka muctaridka ah ee bushiyaya nafyu wasfihi wasfiga anfintiisu in wasfigii anfiyaa ma waajibayo cani lfarci farca uu ka anfiyo mutlaqan ba waayo waxa ku filan baa la leeyahay oo maqsuudkiisa ugu filan mustadilka wuxuu daliil ka dhigtay ama cilad ka dhigtay duminteeda waxa ugu filan mucaarado un inuu keeno mucaaradun buu keenayaa wuxuu leeyahay nin baa mustadiloo xukun buu daliilu samaynayaa cilad jaamica ah buu keenay oo faracan iyo asalkan ka dhaxeeya xukunki nin baa mucaaradeeyey ninka mucaaradeeyey markuu arin eh, muctarid markuu noqdo ictiraado daliilkii cilada asalka ah cilada asalka ma inuu asalka ka anfiyaa oo laazim ku ah mise asalka inuu ka anfiyo ciladani laazimba kuma aha maalan markuu nin yidhaa nebiidku waa xaaraan waxaan uga qiyaastay khamrada cilada aan ka hayaana waa iskaar iskaarka inuu asalka ka anfiyo khamraduba iskaar male inuu yidhaahdo miyaa laga rabaa muctaridku may lagama rabo waxa ku filan inuu nooc ma mucaarid mucaarid mucaaridun inuu keeno isagoo muctarida inuu daliil mucaaradaynayo kii horun keeno baa laga rabaa waxba asalka ma anfiyayo wal waana qowlkaa saxa ah wal asaxu asaxu waxa weeye laa yalzamu kuma laazimayo almuctarida ninka muctaridka ee wax bushiyaya nafyu wasfihi wasfigan inuu ka anfiyo can ilfarci faraca inuu ka anfiyo asalka inuu ka anfiyo ama faraca uu ka anfiyo laazim ma aha asal ahaanba mutlaqanba weeyo kama anfiyaya farca farca ka anfiyi maayo walaa ibdaau aslin wa annahu shanigu waxa weeye laa yalzamuhu kuma waajibin ibdaau aslin asal muujintiina kuma waajibin oo shaahid u noqda wasfigiisan inuu asal kane keenaana laazim kuma aha ibdaau aslin asal kale inuu keeno uu yidhaa nebiidka halkaad khamrada asal uga dhigayso asal kalean u hayaa inuu yidhaahdo kaasina laasimkuma aha haddaba ninka mustadilkaa ah, muctaridkii baynu haynaa isaga in la yidhi lagama rabo inuu ciladii faraca ka anfiyo wasfigii inuu faraca ka anfiyo lagamana rabo inuu asal kala keeno waxaa mustadilka daliilkiisa uu ku burburin karaa ay adnaa mucaaridin hadduu keeno mucaaridkaasaa ku filan baynu nidhi mustadilku sidee buu sida haddaba isku isku difaaci doonaa talow ninka mustadilka aynu odhanaynaa talow sidee buu isku difaaci mustadilkii welilmustadili ninka mustadilkaa ah waxaa u sugnaaday addafcu isdifaacid ayaa u sugnaatay saddex dariiq buu isku difaacaa mustadilku bilmanci manci buu isku difaaci inuu manciyaba wa bibayaani istiqlaali wasfihi wasfigiisa istiqlaalkiisa caddayntiisii isku difaaci fii suuratin suuradu istiqlaalay walow bidaahirin caamin daahir caamaba ha ahaadee in lam yatacarad hadduuna u banbixin litacmiimi tacmiimka hadduuna u banbixin wa bilmudaalabati codsi buu isku difaaci iyo dalbid bitaiiri taiir iyo muairnimo munaasib muairo inuu yahay uu dalbo aw shabahi ama shabah uu dalbo in lam yakun hadduuna ahayn sabran kii marka hore ikhtibaaray wuxuu ku yidhi ninka mustadilkiihi marka haddaba daliilkiisii la mucaaradeeyo muxuu isku difaacayaa saddex dariiq mar manci buu isku difaaci waynagii odhan jirnay manci iyo tasliim waa qadaayaadka xagga markaa munaadarada la doonayo la eego mar manci buu isku difaaci manci oo muxuu manciyayaa wasfi mucaarid ihi inuu asalka ku jiro ayuu manciyayaa oo gebi ahaanba ma jiro buu odhanayaa asal ahaanba ma jiro waayo nin baa yidhi maalan nin baa ayaa docmigii ayuu mucaaradeeyey kaylka ayuu ku mucaaradeeyey oo lowska ku jiro wuxuu yidhi maalan lowska ayuu doonayaa rib ribowinimadiisa inuu cadeeyo nin baa doonaya lowsku inuu ribowi yahay inuu cadeeyo markaasuu lowsku waa ribowi waayo ducmiyo dhadhan buu leeyahay mid baa soo bowdayo waa la miisaa buu yihi lowsku halkaa ducmiga ka qaadatay ducmiga ma qaadanaye muctaridkii baa yidhi mucaarid baan hayaa kayl ah kayl baan anigu hayaa buu yidhi mucaaridkii haddaba markuu mucaaridkii kayl kaa keenay maxaa mustadilkii la gudboon muctaridkiibaa mucaaridka kailka a keenay maxaa mustadilkii la gudboon waxa la gudboon manci waa inuu manciyuu yidhaahdo warlowska waktigii rasuulka yaa miisi jirayba lama miisi horta xilliga wax la qiimaynayaa waa xilligii nebiga wey calayhi salaatu wasalaam lowsku wuxuu ahaan jiray waktigii rasuulka mid la miisaamo ama wuxuu ahaan jiray buu odhanayaa mid la tiriyo oo xabadxabad loo tiriyo halkee lagu miisi jiray lowska waktigii rasuulka hadii hadda suuqyadeennan la miiso ood kayl ku macnay ku qiimay ad ku mucaarid mucaaridkaagii kayl uu noqdo waxaa laga yaabaa in lagu yidhahdo yaa miisi jirayba oo halkaa lala maro waa manci kaasi waad manciday waaba diidayba waxaanu keenayba waa diiday kaasi waa dariiquu isku isku difaaci karayo walilmucaaridi mucaaridka ay welilmustadili mustadilkii waxaa u sugnaaday addafcu inuu isdifaaco bilmanci mancin inuu isku difaaco waa kow wa bibayaani istiqlaali wasfihi wasfigan mustadilku uu wato oo gooni noqday cadaynteeda ayuu haddana isku difaaci fii suuratin suurad suurad buu ku gooni noqday meel buu ku gooni noqday oo eeg sow hadda burka oo kale ducmi dhadhan ah iyo kayl sow labadaa lama kala wadanin eeg mustadilku ducmi buu watay muctaridkuna muxuu watay mucaarid buu watay muctaridku mucaarid buu watay kayl la yidhaah sow saa ma ahayn haddaba eeg labadiiba waa laga wada helayay burka waxaad soo heshay shay milix la yidhaa oo laakiin aan la miisin oo dhadhankii uun leh markaasaad odhanaysaa war waa kan eh sow ma arkaysid baad odhanaysaa kaniba inuuna ahayn shay kaylkii aan lahayn oo suuradaydii dhadhanka uuni ay ku jirto kanuu keenaya wa bibayaani istiqlaali wasfihi wasfigiisa istiqlaalkiisa gooni noqdo kii kale ka gooni noqday caddayn uu isku difaaci fii suuratin suurad walow bidaahirin caamin daahir caam aba ha ahaado mid daahir ah oo caam aba haada sidii ijmaaci kale ama naski qaadic ahaayoo kale ama naska daahirka ee oo khaaskina waa lamid walaw bidaahirin caamin daahirka caamka waa kii ugu hooseeyey weey haddii uu yahay daahir caama uuna ahayna waa min baabi awlaa waa goorma laakiin markaa la odhanayo daahirkaa caamka ee suurada ku istiqlaalay buu daliishaday in lam yatacarad hadduuna u banbixin litacmiimi hadduuna cumuumka nasku sheegayo una sidiisa ugu banbixin uuna odhanin cumuumkan xadiidkan midaxa sheegaya ama xadiidka cumuumkiisanaan ka qaadanaya hadduuna odhan hadduu cumuumka u banbaxo qiyaaskii wuu ka tegay oo nas buu qaatay oo qiyaaskii meel buu iska dhigay buu ku leeyahay markaa wa bibayaani istiqlaali wasfihi wasfigiisa keli noqoshadiisa caddayn uu caddaynayo ayuu isku difaaci fii suuratin suurad walow bidaahirin caamin daahir caamaba ha ahaadee in lam yatacarad haddii uuna u banbixin litacmiimi tacmiimka maxaa talow tusaale u ah waa istiqlaalu dacmi ducmi ducmigiibaa istiqlaaloo keli noqday almucaaradi waa la mucaaradeeyey ducmiga bilkayl baa lagu mucaaradeeyey suurad baa la arkay sawir baa tusaalaa la arkay tusaale suurada tusaale iska dhig tusaalaa la arkay ducmigii una yaallo oo kaylkii una oolin ninkii kayl baa haddaba wax ka dhiga ribowi odhan jiray waxa loodhan kan bahaya caana ka dhan baa laodhanaya waa bikhabari muslimin xadiidkii muslim adcaamu biacaami milan bimilin hadda iminka cumuum buu soo qaatay oo adcaamu biacaami eg xadiidka cumuumkiisa ma haysaa istiqlaal waxaad arkaysaa wax mustaqil ah oo ka laga laga hormariyaa kayrkii oo sideebaa mustaqilka kayrkii looga hormariya acaamu biacaami markaan soo qaadano xadiidka cumuumkiisa ha qaadanin ila haddaad cumuumka xadiidka qaadato waxaa lagu odhanayaa cumuumka xadiidka haddaad qaadato xadiid baad sidataayoo qiyaaskii baad garab martay hadda istiqlaalku waxa weeye naskan makayl baa ku sheegan mise ducli baa ku sheegan hadda cumuumnimada ha u eegine cibaarada u eeg aacaamu biacaami maxaynu nidhahnaa maxaa sheegan ducminimaa sheegan haddaba haddii eh, cumuumka uu u banbaxo isaga qiyaaskiibuu ka tegey oo waxaa la odhanayaa nas buu qaatay iska dhaaf waa qodobka labaad istiqlaalkaana waa waa la isku difaacayaa qodobka saddexaad wabilmutaalabati dalbid ayuu isku difaaci bita'hiiri ta'hiir uu dalbayo ta'hiir buu dalbi aw ama shabah buu dalbi in lam yakun hadduuna ahayn sabran marka hore ikhtibaar iyo imtixaan hadduuna ahayn mid e, e, ikhtibaar sameeyey hadduuna ahayn halka hadalkanina waa maxay waxaa jira waxa mardhow inoo iman doona hadduu rabbi ogolaado waxa la yidhaahdo qiyaasulcilla ayaa inoo iman doona maxaa mardhow inoo imanaya baynu nidhi masaalikulcilla masaalikulcilla waa cashirkeenna soo socdaba masaalikulcilla masaaligta soomaadan arag masaalik masaalikulcilla toban qodob oo waxa soo socda la yidhaha masaalikulcilla toban qodob oo maxay loo yaqaano masaalikulcilla ereyga masaalig waa jamcu maslag maslagna waxa weeye waa adilatul cilla cilladda adiladeeda waxa istilaax usuuliyiintu ay qaateen baa jiro oo asalka soo arag xukunka asalka ah daliilkiisa daliil baa la odhanayaa asalkana daliil baa la odhan xukunkiisa cilladda daliilkeegana maslag iyo masaalig baa la odhan toban qodob oo haddaba cilladda loo daliishadaa jira oo adilatul cilla masaalikul cilla la yidhaah toban qodob oo masaalikul cilla loo yaqaan baa jira tobankaa qodob waxaa kamid a ataafiir waxaa kamid a ashabah waxaa kamid a sabriga waxa loo yaqaano ikhtibaar in la sameeyo haddaba waxyaabahani waa adiladii cilada lagu garan jiray ee loo daliishan jiray wa bilmudaalabati mudaalabo ayuu isku difaaci ninka muctaridkaa laga dalbayaa bitasiiri tasiir baa laga dalbi tasiirkani waa munaasabo uu maxaa ciladani ay u leedahay ama wasfigiisani uu u leeyahay xukunka itus baa la odhanayaa munaasabada wasfigan aad sheegatay oo xukunka u leeyahay waa bitasiir aw shabahi ama shabahbaa laga dooran waxaa la odhanayaa is-shabaha ka dhaxeeya shabaha ka dhaxeeya ciladan iyo xukunkan balkeen waa haduuna ahayn baynu nidhi maxay munaasib haduuna ahayn aw shabahi shaba in lam yakun haduuna ahayn sabran sabr goormaa hadaba laga dalbayaa sidaa waa in lam yakun haduuna ahayn mustadilka ka wax deliishanaya deliilkiisu sabran ikhtibaar haduuna ahayn mid sabri ku yimid haduuna ahayn daliilku goormu odhanayaa tacsiir baan rabaa iyo shabah baan rabaa waa hadduuna daliilkiisu isaga laftiisa sabri ahayn oo sabrigu waa maxay waa ikhtibaar waxa weeye maalan khamradii baynu soo qaadanay khamrada xaaraannimadeeda ayaan doonaynaa inaan ogaano khamradu ama kaadidii baan soo qaadanay xaaraannimadeedii baan ogaanaynaa inaan inaan ogaano ama khamrada xaaraannimadeedii waxaa la doonaya khamradu inta tilmaamay leedahayba inaynu koobno tilmaamaha khamrada oo dhan inaan baranno horta khamr imise tilmaamood bay khamradu leedahay iskaar waalin way leedahay urna way leedahay maa'icna weeye da-a saddex sow maaha waa fardi kasoo qaad saddexdaasoo qura inay leedahayba khamradii maxay leedahay inu nihi saddex tilmaamood oo qura saddexda tilmaamood waa maxay waa ur haddana waa de- maa'ic shay da-aya weeye oo biyo ah haddana waalin waxaad odhanaysaa arniyow sabrigu waa sidaas oo kale waa inaad tira shaygan tilmaamihi ikhtibaar baan sameyey waan imtixaanay shaygan waan baadhay tilmaamihiisii o dhan baa intaasa ah. hadduu mustadilku hadda muctaridka maaha mustadilku markiisa hore uu de cilada sheegayey haddii uu sabri ku keeno uu yidhaahdo anaa khamrada baadhay oo saddexdaa cilay leedahay haddaba saddexda cillo maaicnimadu uma suubado inuu shayga nijaas ka dhigo oo imise maaicoo daahira jira biyihii baad arkaysaayoo dareeraha oo iska daahiree haddaba urtuna ma keentay shaygu inuu nijaas yahay oo imise shay oo ur leh haddana nijaas ahayn baa jira ciiddaa wax la eg iskaarka waalinta caqliga la bedelayo war taasaa ugu dhadhow taa iga dhiga guud haddaba haddii marka horeba saddexdan oo qura aad ku soo sabriso miyaad odhanaysaa ninka muctaridkaaga ah shabax ii keen ama tacsiir ii keen ilan hadduu mid afraad keenaba waxaagii baa ka kac noqonay waxa lagu leey war markii aad nalahayd khamrada tilmaamiyeygo dhan waan sugo saddex bay noqdeen haddii xabeed ka midaba la keeno wax ka kac bay noqonaysaa kaka waxaagii waxba kama jiraan war nin aan waxba keenin baad ahayd baa lagu odhanaya mustadilkii baa la qabsanaya mustadilku ma dalbi kara markaa haddaba hadduu wixiisu sabri yahay tilmaan kale in la keeno maba dalbi karaba wabilmudaalabuu la imanayay soma dalabuu la imanayay soma mustadilku muctaridku ka dalbayey ma aha mucaarad inuu keeno hadduu haddaba mustadilkuba markiisa hore sabri uu isticmaalay daliilka sabriga la yidhaha hadduu isticmaalay ama maslaga sabriga la yidhaha hadduu isticmaalay oo marka horeba awsaaftan shayga uu isagu soo koobtay dee ma keeni karo wax kalaa lagu leeyahay suurtagal maaha inuu wax kale keeno wa codsi ayuu ku ayuu ninka ayuu haddaba isku difaaci bitasiiri tasiil waa cillo inoo daliil inoo iman doona wey tasiirku waxaan idhi waa munaasabada ka dhaxaysa shaygan iyo xukunka awi shabahi ama shabaha waa shabaha ka dhaxeeya in lam yakun hadduuna ahayn mustadilka daliilkiisu sabran sabri hadduuna ahayn ikhtibaar mid ikhtibaar lagu keenay marka horeba mustadilka daliilkiisu hadduuna ahayn walow qaala hadduu mustadilku ina yidhaha ka warrama walow qaala hadduu yidhaha mustadilku habata alxukmu xukunkii wuu sugnaaday xukunkani wuu sugnaaday maca intifaa'i wasfika wasfigaagu isagoo maqan yahay oo uu anfoomay muctaridkiibuu ku yidhi sifadan aad wadato iyadoo ka maqan ayuu xukunkii xurmada ahaa sugnaaday buu yidhi eeg muctaridkii si mucaarid buu watay sow ma mustadilkii baa yidhi warniyow muctaridow mucaaridkan aad wadatay isagoo shaygaa aan ku jirin ayuu adana xaaraan yahay buu yidhi de haddaad wadato adigu ciladana xaaraan ka dhigtay dee sawtaa ciladaadii ka maqan cilad kale keen taasiba way ka maqan tahay buu yidhi mustadilku miyuu isdifaacay may walow qaala hadduu yidhaha mustadilku habata alxukmu xukunkii wuu sugnaaday maca intifaa'i wasfika sifadaadii tiiyoo anfoon lam yakfi kuma filla intaasi oo isdifaac uguma filla waayo dee tacadud cilo sawnagii ogolay waxaa laga yaaba kana ciladiisu inay kan ahayd kaa kalena ciladiisu inay mid kale tahay sawnagii iftiinka cilado badan u samaynay cadceeda iyo guluubyada iyo de iftiin haddaad aragto cadceeddii unha haysanin ilan guluubbaa suurtagalay meesha la keenaya wain wujida haba la helo macahu maciisa wasfuhu wasfigiisiiya wuxuu ku yidhi walow qaala hadu yidhaha qaala ninka qaa'ilka waa mustadilka habata alxukmu buu yidhi xukunkiibaa sugnaaday maca intifaa'i wasfika wasfigaagii mucaaridka aha isagoo anfoon lam yakfi kuma filla wain wujida macahu maciisa haabaan la helo wasfihu wasfigiisiiye haddii xataa wasfigiisii la helo ama aan la helin waa isku mid unbuu wax alla waxay ku filaanayo oo kolkaa wain wujida macahu wasfuhudani waa maxay waa wasfu lmustadil wuxuu mustadilka ahaa ayaa tusaale arkay sidii uu doonayey masaladu ayto xukunkii xurmada ahaa uu ku sifaysan yahay mustadilka ciladii uu watayna waa laga helay shayga xaaraanta uu ku sheegayo ninkii muctaridka ahaa mucaaridkii iyo sifadii uu watayna waa laga waayey haddii xataa ninka muctaridka ah sifadiisii laga waayo mustadilka tiisiina laga helo xataa kuma filla intaasi buu kuleeyahay war waa ciladu way tacadudi jirtay walow qaala hadduu yidhaha habata waxaa sugnaaday alxukmu baa sugnaaday maca intifaa'i wasfika wasfigaagu isagoo anfoonmaciisa lam yakfi kuma filla wain wujida haba la helo macahu wasfigaa muctaridka maciisa wasfuhu wasfigiisii haba la hele wasfulmustadili baa laga helay fiihima walow abdaa hadduu muujiyo almuctaridu ninka muctaridka ihi hadduu muujiyo maa yakhlufu wax khaliif ka noqonaya almulqa kii la xooray ama la laaqi yeelay sumiya waxaa lagu magacaabi tacadudal wadci baa lagu magacaabi wasaalad meeshayna ka bixi faaidatu lilqaa'i ilqaynta faa'iidadeedii maa lam yulqi intuuna laaqi yeelin almustadilu ka deliishanaya alkhalafa kii khalafka noqday bigayri dacwa qusuurihi qusuurkiisa sheegashadiisa kayrkeed ow ducfi macna madina madinada macnaheega ducfigeega kayrkii una ku laaqi yeelin oo wasallama isagoo badbaadiyey anna alkhalafa khalafku madinatun inuu yahay halkani waa maxay talo wuxuu sheekhu ku yidhi walow abdaa almuctaridu isagu mustadil iyo muctarid waa laba nin oo xaqa doonaya oo meesha munaadaroonaya oo mas'ale isla baadhaya eeg inagu waxaynu naqaanaa dadka wax isla baadhaya dad isku cadoonaya oo iskhilaafsan oo maxaan ku idhaahdaa dee kala xanaaqsan war saasi raadin maaha war laba nin oo wax wada doonaya weeye oo wax isla eegaya oo le war masaladu ma sidanaa mise waa sidan ma sidanaa mise waa sidan ma sidanaa mise waa sidan naskaa loo qiyaasan karaa maya kee la qiyaasan karaa kan kolkaa labadii nin baa laga dhigaya nina mustadil nina muctarid nin waa ninkii xukunka watee lahaa sidaa aynu nidhaahno ninna waa ninkii muctaridka ahay dee daliilkan kaleba maan la eegeynin sidaasa wax layskula wadaa markaa waxa loo socdaana waa xaq raadin ninna ma rabo wax gaara haddaba ninkii muctaridka ahaa ayaa sifadii uu keenay ama mucaaridkii uu keenay ayuu mustadilkii tuuray mustadilkii baa laaqi yeelay waa laysla gartay mustadilkaa helay war inaga tuur baa la yidhi intaasoo dhinac buu ka eegay oo waxba kama jiraan buu ka dhigay mar alla markuu mustadilkii muctaridka mucaaridkiisi muctarid iyo mucaarid soo lama kala garanayo horta ereyga ku celcelinaya muctarid iyo mucaarid ma la kala garanaya muctarid waa ninka mustadilka kasoo horjeeday dee bushiyaya mucaaridna waa sifada uu keensan cilada uu keensanaya mucaarid la yidhaahdaa haddaba eg ninkii muctaridka ahaa ayaa mucaaridkii sifadii uu keensaday ayuu mustadilkii tuuray waa la isla gartay in la tuuro mar alla markii sidii sidaa loo tuuray unbu muctaridkii mid kala keenay muctaridkii muxuu keenay tii hore laga jebiyey tu aan ahayn unbuu keenay kol hadduu tu aan ahayn keenay uu ka khaliif yeelay horta waxaa la tacadudulwadci baa la odhanaya masaladaa masaladaa tacadudulwadci baa laodhan wadci tacaduday oo dee waa laba sifa ayuu keensaday ninkii muctaridka ahaa faa'iidadii ilquhu uu lahaana meesha way ka baxaysaa faa'iidada ilquhu maxay ahayd waa ninka mustadilka ah oo ciladiisi ay badbaado mustadilkii daliilkiisii oo badbaadaa meesha uu ka bixi maxaaj maadan badbaadin weli ismaadan difaacin baa la odhan isdifaaci meesha waa ka baxay tan kale iska difaac baa la odhanaya haddaba kol haddii haddana uu muctaridkii markaa xoogoobay uu taa dambuu keenay uu ku xoogoobay mustadilkiina uu daciifay oo layidhi daliilkaa de ismaadan difaacin weli tanaa kuu dhiman haddaba hadduu mustadilkii mar labaad uu laaqi yeelo tiina dee sax bay noqon laakiin hadduu dacwa qusuurihi ku laaqi yeelo wuxuu sheeganayaa qusuur buu ayuu sheegtay bigayri qusuur buu ayuu ku laaqi nafs alqusuur haduu ku laaqi yeelo waa qusuur buu yiri ciladani waa cilad qaasira buu yiri qaasirada soo lama garanayo cilada ma inaan soo qaybin mutaaddiya iyo qaasiro ee iskaarku miyuuna mutaaddi ahayno waxyaabo badan laga helaynin nabiidka laga khamriga laga leey qusuurkana maxaynu niri dahabku waa ribawi waayo maxaa dahab ka dhigay bikoonihi dahaban meel kale ma laga helayaa dahabnimada waa qusuur hadaba haduu dacwa qusuurihi uu sheegto wali isma difaacin ama ducfi macna almadina buu sheegtay madinada oo malaha a ah macnihiisa oo daciifay weli isma difaacin walow abdaa hadduu muujiyo almuctaridu ninka muctaridkiihi hadduu muujiyo maa shay buu muujiyey yakhlufu ka khaliif noqonaya almulqaa kii la tuuray ka la tuuray muxuu ahaa waa mucaarid sifadii marka hore uu watay ee la tuuray sifo kaloo ka khaliif noqonaysa uu keenay sumiya waxaa lagu magacaabi tacadudalwadci baa lagu magacaabi wazaalad waxa meesha ka bixi faa'iidatu ilqaa'i ilqaha faa'iidadiisi oo salaamatu daliilihi aba meesha ka bixi ma lam yulqi intuuna laaqi yeelin almustadilu mustadilku alkhalafa ka khalafka ana intuuna laaqi yeelin una ku laaqi yeelin bigayri dacwa qusuurihi qusuurkiisa sheegashadiisa gayrkeed una ku laaqi yeelin haddii uu laakiin ku laaqi yeelo buu ku leeyahay kaa laftiisa maya oo ducfi macna almadina ama madinada oo malaha macnihiisa oo daciifay in meeshan laga helayo mucallal bihaagan oo macnihiisu uu daciif yahay taa qeyrkeed haduuna ku laada yeelin wasallama isagoo badbaadiyey ana alkhalafa shaygan khalafka ihi madinatu madino inuu yahay welibana ninka mustadilkii wuxuu ogolaaday shaygan uu muctaridku keenay inuu yahay shay madino ah oo xukunkii madino u noqon karayo ama cilad u noqon karayuu badbaadiyey kol haduu xukunka inuu cilad u noqon karayo badbaadiyey dee ha istifaaco waa waqiila waxaa la yidhi dacwaahumaa sheegashadooda labadan la sheegtaa waa ducfu macna almadina iyo dacwa qusuurihi e. ilqaa'un ilqa yihiin oo waa laysla tuurayaa labadoodiiba ha laysla tuuro tusaalayaalbaa sharxu qorayaa welibana xanafiyada iyo shaaficiyada iyo waxyaaba isku haystaanoo nin addoon ah oo nin xarbi ah ammaan iyo nabadgelyo siinaya talow ma la yeeli mise halkaas ay aduu sharaxa ka sii eego waqiila dacwaahumaa ilqaa'un walaa yadfiikuma filla rujxaanu wasfilmustadilli ninka mustadilka ah wasfigan uu keenay raajixnimadiisu kuma filla buu ku yidhi markuu mucaaradada iska difaacayo mustadilka wasfigiisani inuu raajix yahay oo mucaaradada uu kaga raajix yahay kay wataan bimurajix uu kaga raajix yahay sida ansab inuu yahay ama ashbax inuu yahay iska kuma difaaci karo oo muxuuna ugu difaaci karaa hadduu hadduu ka ansabsan yahayba ama haduu raajix yahayba waxaa la qaadanayaa qowlkii aan soo marnay ee binaan calaa jawaazi tacadudi alcilal cilalku inay tacadudaan markaan qaadan jirnay dee waxaa laga yaabaa laba ciladood inuu xukunkani leeyahay oo midna ay ansab tahay oo kan mustadilku uu wataa midna ay hayrul ansab tahay oo tan uu muctaridku wataa dee haddaba daliilkayga ansab ah difaac kuu noqon maysa buu ku yidhi taa la soco walaa yakfi kuma filla rujxaanu wasfi lmustadili mustadilka wasfigiisii oo raajix noqdaa kuma filla ila in tacadudulcilal baa iska bannaanaaye waqad yuctaradu in la bushiyo ayaa la arkaa mustadilkiibaa la bushiyayaa biikhtilaafi jinsi lxikma xikmadda jinsigeega oo iskhilaaftay ayaa lagu bushiyi weyni taxadal jaamicu jaamicu haba midoobe e oo fa yujaabu waxaa lagu jawaabi bixadfi khusuusi اlasli asalka khusuuskiisii xadaf la xadfayo can ilictibaari ictibaartana laga xadfayo halkana muxuu sheekhu yidhi talow mustadilkii ayaa la ictiraadaya waa la bushiyaya xikmadda jinsigeegii inuu iskhilaafay faraca iyo asalka ku jiray ayaa lagu bushiyaya jaamico hadda habe midoobo faraca iyo asalka udhaxeeyaaye jaamicii habe midoobe maxaa iskhilaafay baa la odhan xikmadii baa iskhilaaftay xikmadii hadda eeg ciladii iyo jaamicii waa isku mid cilada iyo jaamicu waa isku mid iyagoo isku cillo ah asalki iyo farucu ayay xikmadoodu iskhilaafi kartaa mustadilkii baa la odhanayaa xaaji labada shay eed isku qiyaasanayso isku cillad weeyi oo khamrad waa nabiidka oo kale xagga iskaarka laakiin xikmad baa kala baydhay oo maxaa ka a talow waxaa ka mid a waxaa la yidhi ninku haddii uu isagoo reer soo maray ama isagoo reerba soo maray hadduu zino ku dhaco qofku hadduu zino sameeyo maxaa ku waajibi jiray xad baa ku waajibi jirtay waa la xadi jiray haddaba qofku haddii uu liwaad sameeyo oo amal camalu luuti luutiyiinta shaqadoodii hadduu ku kaco oo camalu luuti uu ku kaco isna maxaa la odhanayaa markaasi camalu luuti luutigiina ha la xado ayaa la odhanayaa waayo maxaa dhacay waxaa lagu leeyahay jaamic baa ka dhaxeeyo oo jaamica ka dhaxeeyaa waxa weeye kan zaaniga ah ilaaju farjin fii farjin waa farji farji la geliyey welibana mushtahan la doonayo la ishtihaynayo dabcan dabci ahaan muxaramun lana xarimay sharcan sharci ahaan shay dabci ahaan loo ishtiheeyo oo sharci ahaan loo xarimay oo labadii cawra ay isku gaadheen weeye saw zinadiisa ma aha dee liwaadkiina muna sidaa un ahayn liwaadkiina waa sidaas oo kaleu kol haddii ay midoobeen dee ha la iskaga qaato labadaba ha la xado waxa haddaba lagu bushiyey mustadilkii cilada jaamicada ah ka midoobaane waxay iska khilaafeen xaggee iska khilaafeen baa la yidhi waxay iska khilaafeen xagga xikmadda oo zinada xikmadda loo anfiyey loo diiday maxay ahaay ahaan jireen xurmatu zina maxaa maxaa xikmaddeedu ahayd dafcu ikhtilaat اlansaab nasabka isku darsamaya iyo ummadda dayacmaysa ila imika nin kastaaba xaafad buu kasoo kalahaayo ilmo yarba waan biilinaya uu yidhaahdaa ilmaha yar anaa dhalay hadii waxaad dhashay waa kaleba lakala garan waayo ka waran keed biilin lahay dee ubadkao dhan sidaa sida adhiga unbay beelaha banaanka iska wada ooli lahaayeen wixiiba wax la kala garana way wada dayac dayac baa ka iman lahaa meesha ikhtilaadul ansaab baa kasoo dhalan lahaa kolkaa waxa weye zinada xikmadda loo diiday waxa weeye ikhtilaadlansaab ikhtilaadlansaab baa me nasabkiibaa isku darsamaya hadaba liwaadnimadana maxaa loo diiday talow waxay yidhahdeen liwaadkana xurmadiisu waa asiyaana can radiilatihi waxaa lagaa ilaalinayaa xoolanimada waxaa lagaa dhowrayaa xoolanimada iyo radiilada oo meelihii liitay ee qurunka ahaa ee saxaradu ay soo maraysay ayaa lagaa ilaalinaya kolkaa aradaala ayaa midna xikmadiisu waxa weye siyaanatu radaala midna waxa weeyaan xifdu xifdu alxifd can ikhtilaat alansaab kolkaa xikmadiisa uma kala baydhin sidaa ayaa lagu sidaa ayaa wuxuu ku yidhi lagu muctarid muctaridku uu ku bushii karaya mustadilkii muxuu haddaba mustadilku ku jawaabi marka sidaa la yidhaah wuxuu ku jawaabayaa khusuusul asalka meesha ha laga xadfo ictibaarta khusuusul asalka ha laga xadfo oo waxaa la odhanayaa war xadka waxa keenaa ee xadka zinadaa keenaysa un hala yidhaahdo uun ilaaju farjin fii farjin mushtahan abcan muxaramu sharcan laakiin intan xikmadda aha ah laga saaro saasuu ku leeyahay waqad yuctaradu in la bushiyo ayaa la arkaa mustadilka biikhtilaafi jinsi lxikma xikmadda jinsigeegii oo iskhilaaftay ayaa lagu bushiye oo zinadana ikhtilaadlansaab baa xurmada keentay liwaadnimadana aradiila asiyaana min asiyaana can radiilatii baa ayaa ayaa keentay wa in itaxada haba midoobo aljaamicu jaamicu oo ciladii haba midoobaane fa yujaabu markaa waxaa lagu jawaabaya oo ictiraadkaa lagaga jawaabaya bixadfi khusuusi اlasli asalka oo zinada ah khusuuskeegii ayaa la xadfayaa asalka oo zinada ah khusuuskeegii ayaa la xadfayaa cillo ahaan waa laga xadfayaa buu ku leeyahay khusuusu zinihii unbaa meesha laga saarayaa oo ilaaju farjin bifarjin unba halkaa unbaa lala marayaa can ilictibaar baa laga xadfayaa meel kale lama qiimaynayo buu kuleeyahay kolka waxaa meesha ka soo boodaysa waxaa la badbaadinayaa ciladu inay tahay alqadru lmushtarag waa qadarka mushtaraga ah ee ay wadaagaan zinada iyo liwaadnimadu oo cawro cawro taabatay ah xaaraan ah welibana dabci ahaanna loo ishtiheeyo intaasay ka midoobeen intay ka midaysan yihiin unbaa xadka keenaysaa la odhanaya walcilatu ciladii idaa kaanad markay tahay wujuuda maanicin maanic wujuudkii aw intifaaca shardi ama shardi anfoonkii laa tastalzimu ma laasimsato wujuud almuqtadii muqtadiga joogidiisa fil asaxi qowlka sixada badan wuxuu ku yidhi cilladdu hadday tahay wujuudulmaanic ma waxaad moodaysaa inuu ka dhalanayo muqtadigii inuu jiro kama dhalanayo dee muqtadigu inuu jiro wujuudulmaanic hadduu jiro muqtadigii baa jiro lagu odhan maayo maalan waxaa la yidhi ninka waxa wujuubulqawad waan soo marnay maxaa qisaasta keeni jiray wujuubulqawadka waxa keeni jiray saw ma aha waa qofka oo qatli ku kaca oo si camdiya ugu kaca oo cudwaaniya oo welibana mukaafi ina dila sow maaha haddaba hadduu nin ka wax dilay kala dilay haddii uu noqdo weled ka wax dilayna uu aabbo noqdo aabbaha hadduu ku dilo ma laguu qisaasi aabbahaabaa ku dilay ama hooyadaabaa ku dishay ma lagu qisaasi lagu qisaasi maayo dee laguma iminka masalan hadday hooyadaa aabbahaa disho ama aabbahaa hooyadaa dilo may loo qisaasaya ad moodeysaa hadduu dee ubad meesha jiro eeg layskuma qisaasayo eeg cilada aima shaaficiya waxay qaateen labadaa waalid hadduu khalad dhaco oo ay isku gacan qaadaan oo midkood midkii kale uu ku tago aabbihiibaa hooyadii dishay ama hooyadiibaa aabbihii dishay way isdileen layskuma qisa waa sababtii waxa weye ubad markuu meesha joogo haddii hooyadii ay aabbaha disho ubadna uu ka tago ragna uu ka tago aabihii dhintay saw hooyadan in la qisaaso ma ahayn oo aya loo qisaaso aabbaha in loo qisaaso saw ha dee saasay ahayd haddaba qisaastayaa la weydiin jiray qisaasta dad kalihi miyayna xaq u lahayn inay amama qaataan ama ay cafiyaan ama ay noo qisaasa yidhaahdeen aabbaha magtiisii yaa lahaa inamadiisii oo dee hooyadu hooyadu ay hooyo u tahay haddaba inamadani may odhan karaan hooyada noo qisaasa hadday hooyadu hadday ilmeheega disho loo qisaasi jiray dee maanta wuxuu xaqa u yeeshayna hooyaday hala ii dilo ilmihii way yar adag tahay ilmihii inuu yidha aabbahay hala ii dilo isagan idil hadduu dilo ayuuna odhanay in ii dile haddii laakiin aabbihi hooyadu ayna ubad isku lahayn oo aabbuhu hooyadii uu dilo dee waa loo dilayaa hadday hooyadu aabbihii dishana waa loo dilayaa oo meesha una ubad jirin waayo ubadkani markuu yimaado ubadkana ayaa dee hooy la diidan yahay qofkii adduunka sabab ugu noqday inuu isagu sabab ugu noqdo adduunka inuu ka kaxeeyo aabbaha isagaa adduunka ku keenay hooyadaa iyada adduunka ku keentay dee aduu sabab ha ugu noqonin inaad aabbaha iyo hooyadaa adduunka ka kaxaysid inaad ugu noqoto ma aha haddaba taasuu ka hadlayaayo wuxuu ku leeyahy walcilatu ciladu idaa kaanad markay tahay wujuuda maanicin maanic jira maanicaasw lama garanayo eeg ciladu hadday tahay wujuudulmaanic waxa weeye ubuwat kii qofka dilay ee la qisaasi lahaa ayuu maanic ku yimid ubuwa aabbanima ku timid aabbanimo ubuwatulqaatil saw maanic maaha qawadka diidaya in la qisaaso saw ma diidaya ubuwatulqaatil qaatilkii oo aabbanimo noqda ubuwatulqaatil maanic bay ahayd saw saa maahayn haddaba maanicani markuu jiro ubuwatulqaatil ah hamoodin muqtadihii inuu yaallo aabuhu inuu wax dilay hamoodin miyayna dhici karaynin ubuwatulqaatil ubuwa in lagu leeyahay qaatilku hadduu aabba yahay lama qisaaso dee aabbuhu waxbaba ma dilini inuu dilay hamoodin buu kuleeyay markaaba inuu aabbo aabbo wax dilay un meeshaa soo dhigin buu kuleeyahay inuu jiro aw intifaa'a shardin ama shardi anfoonkii markuu maanicu cilladdu markay tahay intifaa'a shardin kama dhalanaysa buu kuleeyahay wujuud lmuqtadi intifaau shardin hadduu meesha yaallo kama dhalanaya buu oo waa maxay zaanigu markuu muxsan yahay baa dhagax lagu rajmin jiray soo maaha haddii ixsaankii la waayo ka waran dhagax maa lagu rajmin haddii ixsaankii la waayo ixsaankii ninku reer xalaaloo hore hadduuna soo marin ma dhagaxa lagu rajmiyaa la odhanaya dee haddaba markii intifaau uu noqdo intifaau shardin ixsaannimadan la waayey hamoodii zinadii inay sugayso ha is odhanin uun nin dhallinyara zinaystay un hakudhi ha ku kicin waxa dhici kara intifaau shardin inagoo meesha keenay inuuna muqtadigii jooginba zinadiiba xataa inayna jirin baa dhici karta ragga qaar baa le maye waa laabud waxaa laga warrami karaa un aabba qaatila markuu dee jiro ficlan u jiro walcilatu ciladu idaa kaanad markay tahay wujuuda maanicin maanic wujuudkii aw intifaaca shardin ama shardi anfoonkii wujuuda maanic waa ubuwat qaatil baan ku tusaalayna aabbahoo qaatil noqda intifaaca shardina waa ixsaanu zani zaniga oo muxsino reer soo maray baynu nihi walcilatu ciladu idaa kaanad markay tahay wujuuda maanicin maanic joogidii أو انتفاء شرط شرط أنفوندي لا, تلت... لا تستلزم كما لازم... لازم سنيسو وجود المقتضي مقتضي قساس تكيني وجود كيسو في الأصحي قولك أصحى هل كأيو إنو جوجي دونا والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم